الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaan soo gaarnay baabu salaati tatawuc salaaddii fariidada iyo waajibka ahayd iyo siday ku asixi lahayd iyo sunankeeda iyo arkaan iyo nawaaqid markaynu soo dhammaynay ayaa waxaynu maraynaa salaaddii sunnada ahayd salaada sunada ah mabaaxis iyo abwaab la xiriirta maadaama ay salaadaha faralka iyo sunnadu wadaagaan culimmadu ma soo celiyaan shuruudii tahaarada iyo satru lcawra iyo istiqbaalu lqibla iyo ma soo celiyaan waxaa kaloon la soo celinin wixii nawaaqidu salaa ahaa iyo mufsidaadkii salaadaha faralka iyo sunnadu asal ahaan isku mid weeye waxa yaryar ay ku kala duwan yihiin un baa la tilmaamaa waxa ugu badan waxaa kaloon laga hadlin qaabka arkaanta salaada loo tukanayo iyadana lama soo celiyo ilaa faatixadii iyo tashahudkii iyo tasliimtii iyo takbiirtii iyo arkaanu salaadkuna haddaynay faraaidku zawaa lahayn cumuuman isku mid weeye faradka iyo sunnadu waxaa la soo celiyaa waa sunanka iyo aqsaamtooda iyo maa darajaadkooda iyo fadligooda iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin baa looga hadlaa halkan iyo wixii ka dambeeya asal ahaan salaada sunnada iyo farad waxaa muhima saa darteed saddex mas'alo inaad ku baraarugsan tahay masalada koowaad fadligay la xiriirtahay oo faradka iyo sunnada faradkaa ka fadliya ajir badan waana xadiidu qudsiga ilaahi subxaana wa tacaala uu ku lahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonku waxaan ka jeclahay inuu igu caabudo waajibaadka anigu aan ku yeelayahay aan ku waajibiyey ma jiraan sunnadu saa darteed fadliga iyo martabada iyo darajadu waxay ka dambaysaa faraa'idka iyo waajibaadka masalada labaad ee iyadana ay muhimka tahay inaad ku baraarugto waxaa weeye sunanku waxay kabitaan u yihiin faraaidka saas darteed baa gadaashood la keenaa oo qofka salaadiisii wax ka dhindhinmaan kamaalkeedii iyo addaheedii iyo waajibaadkeedii waxaanu garanayn nabigu alayh salatu salaam wuxuu sheegay akhre goorta la tago inay tahay cibaadaadkaaga awalu maa yuxaasaba bihi lcabdu salaatu salaadaada faradkaa la xisaabin haddii salaadii wax khalal iyo dulduleel iyo wax dhidhiman soo galaan waxaa la leeyahay addoonku wax sunno a leeyahay fiiriya oo looga kaboo laga buuxiyo saas darteed bay waxay qiimo iyo darajo weyn u leedahay kamaalkii iyo dhammaystirankii faraa'idka oo aakhare wixii isshardhi dhima baa laga kabi doonaa oo laga buuxin doonaa labadaa marka laga gudbo qaacidada muطaridka ee cinda culamaaina wa fuqahaaina waxaa weeye maa habata fi lfardi habata fi nafli ila bidaliilin wax kastoo axkaam ahayd oo faraa'idku ay lahaayeen sunankana waa laga rabaa haddaan daliil jirin daliil kala saaraya hadduunan jirin dhammaan wixii salaada faradka shuruud u ahaa baa sunnadana shuruud u ah ilaa bidaliilin dhammaan wixii arkaan iyo tiirar u ahaa salaada faradkaa baa salaada sunnadana arkaan u ah ilaa bidaliilin ilaa bidaliilin maxaad soo reebtay shuruudii istiqbaalu lqibla ad soo reebtay ka soo reebtay ninka musaafirka ee sunaysanaya arkaantiina waxaad soo reebi qiyaamkii iyo istaaggii oo sunnada fadhi waa la isaga tuban karaa waan soo marnay masaa'ilka waxaa looga soo reebay daliil gaaraa loo helay mas'aladii aan daliil gaara loo helin qaacidada waa mutarida cinda ahli اlcilmi maa habata fi lfardi habata fi lnafli ila bidaliili wixii farad shurdi u ahaa wixii arkaan ahaa wixii kayfiyadii iyo qaabka loo tukanayo ahaa sidii loo xiranayey sida loo aqrinayay faatixada sida loo atixiyaadsanayey intii tan laga rabay yaa tanna laga rabaa wixii tan mumtanic ahaadee reeban tanna waa reeban yahay salaadu waa salaad ilaa bidaliilin masaladii daliil gaar oo kala qaadaya la helo faradka iyo sunnada cumuumka qaacidadaa laga soo reebayaa tana waa qaacidada culimada raxmat ullaahi calayhim aan usoo sheegnay inayna waxyaaba badan dib usoo celinin mana ku dhahayaan eh, shuruuطii salaatu nawaafil faradka ka doon lagu dhihi maayo arkaantii xagga ka doon lagu dhihi maayo mufsidaadkii iyo mubilaadkii xagga ka doon lagu dhihi maayo waayo hadda taalibu cilmi fiqhi tahay waxaa muftarad oo la filayaa qaacidadan inaad taqaano mugdi kaaga jirin haddaadan aqoonina suluuga taaliifka culimmadu ay soo celin waayeen inaad ka garataa lagugu daynayaa ama ninka macalinka kuwa uu kugu baraarujiyo masalada waxaan saa ugu baraarujinayaa naashnash iyo naashi-adeena dalabada in badan oo kamida oo keliya loo sheegay mas'aladu daliil bay u baahan tahay baan garanaynin daliilkii faradku inuu daliilu naqli yahay markaasuu mas'aladii faradka ku jirtay baa wuxuu leeyahy maxaa sunada marka la joogo u daliila haddaad la yidhaahda tanna taa waa faradka ee sunadii maxaawdaliila baa marar badan soo noqnoqota marka ereygaa taa waa faradka ee sunada maxaawdaliila waa su-aal khaaa wey su-aal aslan waalida maaha waxaa laakiin furan taa faradkay ku sugnaatay khilaafkeed baa sunada lagu hayaa sunada faradkuska xukunkan ku dabaqmi maayo lidaliili kadaa baa loo reebayaa taa baa furan ilaa lidaliili intii wey marka mas'alada yaanay ku haddiiba aada tirahdo oo qofku muran ka keeno oo yidhaahdo ani faradkii waan gartay laakiin sunadii maxaa u daliila waxaa ku adkaanaysa sunankii kayfiyaadkii loo tukanayey baa laleeyahay noo isbaati daliilka sharciga waxaan waa tacabudi may sidan aada la yeeli assalaamu calaykum baa lagaga bixi maxaa caddaynaya sunanka assalaamu calaykum inay ku dhammaadaan ama nusuusta cumuum bay si gaara u tustaa mar ama faradku sunadu mubdilaat salaa faraaidkaa la sheegay ee sunanka inay mubdilaadku kuwa yihin intee ka keentay maya xaggaa lagu soo sheegay xagga yaan la aadin soo adigi yiri maaha oo yaan la israacin soo adigii hadda taagnaa maaha marka qaacidada cinda ahli اlcilmi wاlfuqahaai mutarida weeye yaan idinka hoos bixin walidalika wuxuu yihi afdalu cibaadaati اlbadani jirka iyo xubnaha cibaadada laga sameeyo waxaa u fadli badan asalaatu salaada wa nafluhaa sunnadeeduna afdalu nafli sunatan ugu fadli badan weeye cibaadaadkeenu saddex qaybood weeye saddexda qaybood cibaadaad waa cibaadaad badaniya markii iimaaniyaadka iyo qalbiyaadka laga taga wey cibaadaadka daahirada ah cibaadaad waa cibaadaad badaniya cibaadaadna waa cibaadaad maaliya cibaadaadna waa cibaadaad jaamica lahumaa labadaba jamcisay cibaadaadka badaniga ah waa salaada waa sawmka iyo cibaadaadka lamidka ah cibaadaadka maaliga ana waa zakada ama fitri ha noqoto ama zakaatulmaal ha noqoto xoolaad bixinaysaa ee wax kale ma samaynaysid tan laakiin soonkii iyo salaadii ilaa xaalaad khaasa oo soonka la xiriira maahane xoolo kuma bixin kartid salaadii hadda shanta salaadood ragcadaha maqribka iyo cishaha ma tukan karee lacag baan bedelkoodii bixinaya ma lagaa yeelaya waa wax adiga inaad falfal ahaan u samaysa lagaa doonayo cibaadada labadaba isku dartayna waa xajka xoolana way baahan baahantao istitaacadii zaadka iyo raaxiladii weyi badankiina way u baahan tahay oo adigii ama qof kale inuu qof sameeyo wey xajku haddaba waa dulwajhayni cibaada maaliya badaniya maaliya wey cibaadaadkaa marka la isku celiyo afdalu cibaadaati اlbadani salaatu faraidka salaada ugu fadli badan nabiguna calayh salaatu wasalaam siyaabo kala duwan bu arrintaa u ishaaray mar wuxuu yihi rasu mri الصalaa ra'su lmri اlislaam wa camuuduhu الsalaatu wa dirwatu sanaamihi اljihaadu islaamnimada shardiga wax walba ku asaxayaan ee lagu soo galee madaxa koraa waa tawxiidka iyo islaamnimada shahaadadii qiritaanka iyo shahaadateynkii wey islaam bilaa shahaadateynihi ma jiro sida daata iyo jismi nooloo bilaa ra'sina uusan u jiraynin wey qofku ma noolaan karaa madax haddii la jaro islaam aadan shahaadadii sixinna waxiisa kaleo dhan waxba kama jiro halkaa waxaad ka ogaatay waxa ugu muhiimsan ee koobaad shahaadateynkii iyo sixadoodii iyo nawaaqid in laga ilaaliyo iyo tawxiidkii wey oo alcaqiidatu awalan wey laba wa camuuduhu salaa tiirka uu ku taagan yahay ee la-aantii uu dumayo salaada wey islaam aan salaad lahayn waa guri dumay oo dhulka yaalla ay qolfoof ka yaallaan wey halkaa waxaa ka garatay islaam bilaa salaad ahna wax weyn maaha wixii intaa ka dambeeya wadirwatu sanaamihi ljihaadu salaamku waa kuruska geel haddii kuruska laga gooyo wuu noolaan karaa sowma geelu bilaa kurus buu noolaan karaa kuruskani baarka wuxuu noqday markuu tiirka cagaha uu ku taagan yahay helay tiirkii caguha arkaantii wey hadda haddii aad tiraado anigu kurus baan noqon tiirkiina noqon maayo luga yeelan maayo kurusaan luga lahayn wax ma taro kurusaan madaxa lahaynna wax ma taro awrku noloshiisu madaxii waa inuu leeyahay luguhu ku taagnaana waa inay jirto haddaad lugihiiyo madaxii ka boodo ani kuruska fuulayaa kurus la-aantii buu noolaan karaa lidaalika culamadu maxay ka hadlaan baabulmaytiti markay ka hadlayaan neefka ariga ahaa haddii ilihii barida laga goosto isagoo nool ama hashii kuruska la goosto iyadoo nool waa bakti oo banaano saas darteed adigu waa inaad ka bilowdaa ra'sigii horta waa inaad heshaa tiirkii iyo camuudkiina waa in la helaa uu ku taagnaa markaasuu wuxuu baariya meel sare yeeshaa marka camuudka tiirka islaamka udubdhexaadka u ah ee uu ku taagan yahay salaada wey halkaa nabigu wuxuu ku tilmaamay acmaasha salaada la sameeya bacda tasxiixi tawxiidi acmaasha islaamka la sameeya inay salaada ugu muhiimsan tahay marna waxaa la weydiiyey ya rasuulla ayulcamali afdal waxaa kamid ah jawaabihiisii asalaatu liwaqtiha salaad xilligeedii lagu tukaday baa ugu fadli badan waxaa kale ay culimada fadligeeda ku tilmaamaan salaadu cidna lagama cafiyin laakiin zakada dad baa laga cafiyey soonka dad baa laga cafiyey xajka dad baa laga cafiyey jihaadka akarulummaa laga cafiyey uusan waajibba ku ahayn ummadda muslimka akarkoodu jihaad kuma waajibo waxaa u daliila haweenka jihaad waajibkuma aha rag iyo dumarka yaa badan marka hore inaad hariibsataan laga yaaba markii la yidhaha akarulumma waajibkuma aha caruurtana waajib kuma aha haweenkana waajib kuma aha ragga baarisiinta nisbi intee leg iyo barcentage intee leg bay umadda ka yihin soo lagama badna haddaad rabto afartan iyo sagaal ka dhig laakiin haweenka iyo caruurtu soo kontan iyo ko boqolkiiba ummadda isku gaari maayaan idaa yasixu inaan niraano jihaadka akar lumma waajib kuma aha xajkana akar lumma waajib kuma aha caruurta waajib kuma aha dadka fuqaradana waajib kuma aha dadka haweenka waxhaysteen maxram haysanna waajib kuma aha aarulumma waajib ku noqon waa aarulumma ummadda akniyada iyo fuqarada yaa badan zakadana waa sidoo kale saas darteed laakiin salaadu kullu baaliqin bay waajib ku tahay rijaala wa nisaa faqiira wa ganiya waxay leeyihin liahmiyatiha walidaalika qiyaamada marka la tagana awalu maa yusalu qofka addoonka cibaadaadkiisii salaadu ma laa zakaat walaa siyaam walaa xaj walaa jihaad walaa infaaq walaa qaraabo kow salaadaa lagu weydiin fain xasunat xasuna saa'iru camalihi baa lagu yihi saas darteed mas'alada salaadu masalo sahlan maaha sidaas darteed ba waxay yidhahdeen kullu shayin bacda salaa wax kastoo fadligiisi iyo wujuubkiisi iyo ahmiyadiisi iyo islaamnimada markaad soo gashay kadib laga hadlayo horta salaada ha ka dambeeyo ilaa la yidhahdo oday soomaaliyeed ba aayad qur-aana mooday oo wiilkiisii u qoray aabe sidii ilaahayba u yihi kullu shay bacda salaa wey manaa nusuusta majmuuceedu macnaheeda qaala allahu way asixi laakiin de lafdan aayad maaha ayib wuxuu ku leeyahay faradka iyo nafliguna waa isu tabac hadduu faradkani ka fadli badnaaday faradkan nafliganna nafligan waa ka fadli badnaanaya wa nafluhaa afdal nafli waa tabaciyadii aan idin sheegayo faradku nafligu faraaidku raacsan yahay wey ayib nafligi iyo sunadii buu intaa u gogol xaarayey sunankii baan qaybinaynaa marka waxaan leenahay wamaa shurica sunankii yaa fadli badan salaadihii sunadahaasay u kala fadli badan yihiin wuxuu leeyahy waa laba nooc salaado sharcigu u jideeyey jamaaca in lagu tukado iyo salaado sharcigu uusan jidayn jamaaca in lagu tukado oo keli keliyaha loo tukada la yihi wamaa shurica lahu wixii loo jideeyey aljamaacatu jamaacada wa huwa alciidaani labada ciidood walkusuufaani labada madow ee qoraxda iyo dayaxa iyo walistisqaawu roobdoontiisa doontiisa shantaa weeye kaasaa afdalu ka fadli badan mimaa laa yushracu lahu ljamaacatu salaadahaan jamaacada loo jidaynin sida salaata duxa oo kaleeto salaadaha jamaacada loo jideeye asalkoodu jamaaca in lagu tukado ay tahay iyo salaacadaha asalkoodu in jamaaco lagu tukado aynan haaliban ama laasiman ahayn kuwanaa ka fadli badan maxay sababtay kaga fadli badnaadeen wuxuu leeyahay salaada sunnadu cibaadaadkii kale waxay kaga fadli badnaatay lianna faradkiibay tabacu tahay taa waxaa ka dhashay salaadihii sunanka ahaa hadba intay faradka u kala dhow yihiin bay kala fadli badan yihiin salaada jamaacada loo jideeyey ashbahu bilfardi min gayriha way jamaacaadkiiso lama dhihin shanta salaado jamaacada hala yimaado ha loo aadimo adaano ha loo aqimo asalka masaajida waxa loo dhisayba soo salaadaha faraaidka iyo jamaacadooda maaha sunadii jamaacada laasimtay baashfaradka shabahiisa u dhow haddiiba afdaliyada faradka tabiciyadiisa lagu lahaa tanna faradkii ay shabahiisa usii dhowdahay kaanat afdala hadaa wwajhu tafdili fi madhab kuwani ma sunanba fi madhabi haa mid walbana baabkeeda markaynu gaadhno baanu madhabka kusuufeynka iyo istisqaha iyo ciideynka daliilkay sunno uga dhigeen abwaabtoodaan tegi doonaa in sha allahu tacaala wamaa huwa ma siwaa daalika kaan faradka loo jamaacada loo jidaynin huwa maa siwaa daalika shantaa wixii ka soo haray weeye ayb intoodii kale en farad jamaacada loo jidaynin bmanaa jidayn ay laasimayaan asal ahaan iyo haalib ahaan laakiin waxaa jira kuwo jamaaco lagu tukan karo jamaaco la-aantana mararka qaarkood kaga fadli badan sida salaatu leilka iyo taraawiixda wuxuu hi laakina arawaatiba salaadaha sunanka ee faradka ka horeeya ama ka dambeeyaa rawaatib la yidhahdaa laakina arawaatiba salaadaha rawaatibta la yidhaahdo oo sunanka faraaidka ka horeeya ama ka dambeeya ah maca alfaraaidi faraaidka la socdaa afdalu fadli badan min ataraawiixi rawaatibta sunna jamaaco looma jidaynin oo lama ogola labadii ragcadood ee maqrib ka dambeeyey aan jamaaca ku tukanna lama ogola rawaatibta jamaaca looma ogola wa maca daalika iyadaa ka fadli badan salaada taraawiixda qaacidadii cumuumka ahayd maa shurica lahu ljamaacatu taraawiixda laga soo reebi oo kuwa aan jamaaco la ogolayn baa ka fadli badan sabab sabab kale iyo daliil kalaa jira daliilka kale waxaa weeye nabigu alayh salaatu wasalaam rawaatibtan wuu laazimay taraawiixna ma laazimin luzuumka taraawiixda bikhusuusiha uusan laazimin kuwa kale waa laazimay ciideynka waa laazimay kusuufka waa laazimay istisqaha waa laazimay laakin taraawiix ma laazimin halkaasay hoos u yar dhacday luzuumkiibaa waxaa ka hormaray rawaatibtii fa kaanat irawaatibu afdala min ataraawiixi nabiguna calayh salaatu wasalaam rawaatibta inuu laazimay cumuuman si guud ibnu cumar baa sheegay oo wuxuu yihi nabiga waxaan ka xifdiyey cashara rakacaatin toban ragcadood baan ka xifdiyey lafdiga uu ku tilmaamay inuu ka xifdiyeyna hal mar inuusan samayninee marar badan samayn jiray bay tilmaantay riwaayaadka tafaasiisha faahfaahsanna waa wada sheegeen wa sunatu sunaduna an yuwaadiba qofku inuu laazimo daaimaa sunna ah calaa rawaatibi faraaidi salaadaha faradkaa rawaatibtooda sunanka ku lamaanee ka horeeya ee ka dambeeya in la laazimo oo daa'imto ayaa sunno oo fadli badan haddaad ka tagtana dembi maaha wa akmaluhaa waxaa u kaamilsan rakcataani qabla subxi laba ragcadood salaada subax ka hor inaad tukato nabiguna calayhi salaatu wasalaam labada maba ka tegi jirinba fi lxadari wasafari rawaatibta kale safar ma tukan jirin labadan laakiin safar iyo nagaadiba waa tukan jiray fadligoodana waa tilmaamay oo wuxuu yihi rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha adduun iyo wixiisoo dhan ba labada ragcadood baa ka fadli badan caaishana nabigu dadaalkiisii bay tilmaamtay oo waxay tidhi weligay nabiga alay slam shay sunnaa ah oos labadaa ragcadood uga dadaal badan yahay weligay ma arag labadaa ragcadood saa darteed waxay kamid yihiin rawaatibta nabigu laazimay sala allahu alayhi waalihi wasalam saxaabadana ugu dardaarmi jiray saynu arki doono wa arbacin qabla duhri afar duhurka ka horeysa wa arbacin arbacun bacdaha afar ka dambaysa ragcataani qabla subxi wa arbacun qabla duhri wa arbacun bacdaha duhurkii sideed baa ku lamaan afar ka horaysa iyo afar ka dambaysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu tirtirsiiyey oo caaisho waxay leedahay nabigu kaana laa yadacu arbacan qabla duhri sida bukhaari welinay nabigu afar duhur ka horaysa kama tegi jirin laakiin labada afraad waxaa kulmiyey xadiidu umi xabiiba man xaafada calىa arbacin qabla duhri arbaci rakacaatin qabla duhri wa arbacin bacdaha xaramahu llahu cala nnaari ilaahay naartaba jidkiisa waa ka xaaraantinimaynayaa haddaaba afarta duhurka ka horeysa iyo afarta ka dambaysana aada daa'imtood laazimto wey haddaadan laazimin oo marmar tukato taxriimku bixasabihi haddii ay tukatay buu noqonayaa taana wuxuu ku tusay xadiidkaasi duhurka afar inay ka horeeyaan afarna ka dambeeyaan wa arbacun qabla alcasri afar casarka ka horeysa labiyo toban baan maraye afartan ku dar waxaan leeyahay toban baan marayay afartan ku dar afartanna nabigaaba u duceeyey qofkii tukado xadiidka ibn cumar ee sunanka asaxiix wuxuu ku yidhi raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan allah u naxariisto oo naxariistii ilaahay siyaasiiyo qofkii casrka ka hor afar tukada waa afar iyo toban warakcataani bacda almagribi laba ragcadood oo maqribka ka dambeeya iyo warakcataani laba ragcadood oo bacda alcishaai ka dambeeya kuwana xadiidka ibni cumar bay ku jireen nabiga uu ka xifdiyeyo afar ragcadood laba ragcadoodna bacda almaqrib kuna bacda alcishaa wuxuu yihi labadan salaadood ee maqribka iyo cishaha ka dambeeya fii beytii buu ku tukan jiray nabigu sala allahu alayh alih wasalam wuxuu ka tegay mualifku afar ragcadood laakiin dib buu ka sheegi doonaayo akmalhaa inuu ku daray ahay lan akmalka waa inta ugu kaamilsan walow marmar ay u isticmaalaan akmaluhaa laba macnay isticmaalaan inta ugu badanna waa loo isticmaalaa fadliga ugu badanna waa loo isticmaalay inta marar badan la sameeyey markii akmaluhaa bimacna alfadli loo isticmaalo waxaa laga dambaysiiyaa wa aktaruha inta ugu badan oo kasrada salaatu duxaa baanan ugu tegi doonaa isticmaalka noocaasi insha allahu tacaala wlmuakadu tan la adkeeyey si adagoo min dalika cashru rakacaatin toban ragcadood weeye waxaa ka haboonay inuu yidhaahda labiyo toban ragcadood laakiin wuxuu ragcataani qabla subxi iyagoo aan soo sheegnay nabigu ala slam kama tegi jirin safar iyo nagaadintoona iyo wduhri duhurka laba ragcadood oo ka horeeya iyo bacdahaa laba ragcadood oo duhurka ka dambeeya duhurka waa ka dambeeya laba waxaa looga dhigay xadiidka caaisha wuxuu aha nabigu kama tegi jirin arbacan qabla duhri wa rakcatayni rakcatayni bacdaha riwaayat qaarkoodna wa qabla alghadaati ibnu cumar xadiiskiisiina afar duurka ka horaysiiyo laba ka dambaysuu sheegay riwaayadka qaarkoodna nabigu marar inuu laba duurka ka hor tukan jiray bay sheegeen marka ugu yaraan waxaa la hayaa laba ah wa bacda almagribi waalcishaa iyagana laba ragcadood oo haddaba aynu soo marnay intaba tobankaasaa mu-akad ah buu yihi laakiin labiiyo tobanku waxay kaga fiicnaayeen laba labadaba maadaama caaisha ay tihi kaana laa yadacu arbacan qabla duhri duhurka ka hor laba inuu ka daray ahayd markaa labiyo toban bay noqon lahayd waxaa kaloo xasuusin lahayd xadiidka umu xabiib ee sunanka asaxay ninkii maalin iyo habeen tukada tintay casharata ragcatan labiyo toban ragcadood oon faraaidka ahayn bana allaahu lahu beytan fi ljannati jannadaa guri looga dhisayaa xadiidkaasna way waafaqi lahaayeen hadday fuqahadeen labadaa keliya ku dari lahaayeen lakin madhabku waa sida yundabu waxaa sunaa ragcataane laba ragcadood qabla almagribi maqribka ka horeeya salaada maqrib marka la aadaamo in laba ragcadood la tukada sunno weeye qolya waxaan isla shaaficiyada oo diidiida soomaalida laakiin waatan minhaajka nawowi bakrigiisana way ku qoran tahay ilaa uu ku daray wa fi صaxiixi almru bihima صixaaxa waxaa ku yaala nabigu inuu amray labada ragcadood maqribka ka horeeya nabigu qawla wa ficla wa taqriiran bay uga sugnaadeen ama qawla fi صaxiix waxaa ku taala saluu qabla اlmagribi saluu qabla اlmagribi saluu qabla اlmagribi liman shaaa ninkii doora buu ku daray farasaan loogu qaadanay amarka saddex jeer buu ku celiyey nabigu alayh الsalatu asalaam waana middaa miduu imaamu nawowi fii matni minhaaj ku ishaarayo wa fi صaxiixi اlmru bihimaa an la amraa صaxiixa ku tiilay tuu leeyahay taa wey imamuna raxmatullah aleh taqriiranna anas baa ka wariyo bukhaari iyo muslimba way wariyeen oo wuxuu leeyahay nabigu ibn anas wuxuu kunaa bilmadinati baan joognay muadinku hadduu salaada maqrib adaamo dadku tiirashaa loo kala oratami jire sutra laga dhiganayo ragcatayni fayarkacuuna ragcatayni ragcatayni laba laba ragcadood baa la tukan jiray xataa ina arajula algariiba layadkulu lmasjida qof cusub oo meel ka yimid baa masaajidka soo gelaya markaasuu moodayaa ana salaata qad sulliyat min kasrati man yusaliihima dadka laba ragcad tukanaya badnidooda kuwii maqrib ka dambeeyey in la tukanayo salaadii lagu kala tegay buu moodayaa saasay xilligii nabiga ahaan jirtay qaarkood waxay yidhahdeen nabigu uuna arki jiray namana amri jirin namana inkiri jirin qaarna waxay leeyihin kunaa nusaliha maca nabiyi sala la alay sl nabigaan la tukan jirnay marka labada ragcadood muran la gelin wاljumucatu jumcadu kaduhri bay lamid tahay masalada kitaabuljumuca aan faahfaahinteeda ugu tegi doonaaye waxay masaladu ku salaysan tahay salaada jumcadu ma duhurkiibay bedel ka tahay mise kama aha waa masalo mashhuuro khilaafo culimada isu khilaafeen qolo waxay yidhaahdeen jumcadu bedelun min aduhri weeye laakiin ragcadaheedii baa la gaabiyey qolada waxay yidhahdeen maya waa salaad gaarkeeda oo madax banaan wey qolo walba istidraalaadkooda baabu salaati ljumuca ugu tegi doonaaye nataaijtii ka dhalatay khilaafka almadhab waxaa weeye wahuwa qowlu jamhuuri fuqahaai jumcadu badalun min aduhri wey istidlaalaadka xujajkeeda haddaan halmaamo kitaabuljumuca markaan joogo ixasuusiya laakiin samarada khilaafka ka dhalatay waxaa weeye waxaa ka mid a ah ninka musaafirka ah salaada jumcada iyo salaadii casarka ma jamcin karaa oo jumcada assalaamu calaykum markii la yidhahda laba ragcadood oo casara ma raacin karaa haddaan idhahda badalu min aduhri nacam haa haddaan idhahda salaad madax banaan weeyana maya ma jamcin karo waxaa kaloo imanaysa salaadii duhur bay bedel ka tahay haddaan idhaahno sunankii rawaatibtii qabliye iyo bacdiye ahaa ma leedahay ee duhurku lahaan jiray mise ma laha in qulnaa nacam bedel bay ka tahay fa nacam in qulnaa laa falaa wixii gaar jumco ugu soo arooray in baa la fiirin wey masaa'il sidaas oo kaleeta ah iyo axkaamtoodaa ka dhalan ikhtilaafaadka iyo istidlaalaadka haddaad u baahan tihiin la sugaynaa madhabku waxaa weeye jumucatu badalu min aduuri saaddex waljumucatu kaduhri wey walidaalika fuqahadeynu shaaficiyadu yastaxibuuna markii adaanka hore dhaco rawaatibtii duhurka ka horeysay in la tukado haddaan khatiibku fulin markaasaa masalada sunna alqabliyo jumcadu leedahay jamhuur fuqahaa ay qabaani masaladan ay farac ka tahay ku salaysan tahay marka asalka haddaad tiraahdo waa bedel min aduhri haddana aada rawaatibtii diido isag aad qaban mayso isada waxbaa kaa iska dabamari haddaad taad rawaatibtaa u diiddo aad tiraahda bedel kama ahana masaa'il kalaa ku qabsan doona oo ah haddiiba jumcad iyo ciid isku hagaagaan duhurna uusan jirinba jumcadiina iga dhacdo maxaan tukanaya xaggeen ka keenay sharciga inaan salaad duhur tukada xaggeen ka keentay masale kugu imanaysa wey marka masaailka tadaakulka markaad furuucda masaailkan oo kaleeta aan idin siiyo labada mutafiqihaada waxa la sameeyo intaadan labada qowl ikhtiyaarkooda mid gaarin baad furuucda mabniyada oo dhan baa la koobaa iyo adiladoodaa la akriyaa min khilaali adila iyo furuucdeedii baa tafsiilka dhinaca la raacinaya ka raajixa kuu soo baxaya haddii kale furuucdii oo labada dhinac ku kala rajaxa midna xagga midna xagga baad asalkii mid dooran markaasaad kii kala tanaaqud baad ku dhici agga ubood may agga ubood baa kugu dhici intaadan asalka tarjiixin furuucdiisa miiska lasoo wada saaraa hasaba aqlabka furuucdiisu dhinacay raacsan tahay awjubu tarjiixda asalkay kamid noqotaa ayib wamaa qabla alfariidati awqaadii rawaatibtu haddana u gudbay waktiga salaada raatibadu goormuu soo galaa goormuu baxaa warkay isku soo duuduubo wuxuu ku leeyahay ma mise bacdiyada rawaatibta ka horeysa salaada rawaatibta salaada ka horeysa waktigay salaadu markuu soo galay lasoo gashaa waktiga salaadu markuu baxana way la baxdaa tuwa ka kuwa ka dambeeyana waktigu salaadu soo gasho ma soo galaan laakiin waxay soo galaan salaadii markii la tukado sheekh ankusox waxaad samaysaa telefoonada soo dhacay oo dhan iska xid star twenty one hash call samee telefoonadoo dhan bukaaxay kuu gelaya kadib kuu shidnaa waxaa rabtaad ku duwan oo ku sawiran ayib wamaa qabla alfariidati fariidada waxaa ka horeeya waktuhu xilligiisu waqtu lfariidati weeye bidhow bilow iyo dhammaad markay salaadu soo gashay buu soo galay markuu baxayna waktiguu baxayna way baxday wamaa qabla alfariidati fariidada waxaa ka dambeeya waktigu ka horeeya waktigu waktigiisu waktu lfariidati wey wa taqdiimuhu calayhaa in laga hormariyo ka hor la tukadana adabun sida wanaagsan wey oo qabla salaa tukata wa huwa kaas sunadaas iyo la imaatinkiisii bacdahaa bacda alfariidati lala yimaadana adaa-un adda weeye qada maaha duhurku markuu soo gala waktigiisu sunada ka horeysa way soo gashay intaadan duhur tukan inaad tukata way fiican tahay dib dhigtood bacda duhur tukatana addaa waktigeedii la tukaday weeye qada maaha waktigeed ugu joogaan salaaday la wakti tahay wamaa bacdahaa wixii salaada ka dambeeye rawaatib ahaana yadkulu waktu wuxuu soo galaa bificlihaa salaada markaad samayso kadib uu soo galaa wayakruju wuu baxaa bikuruuji waktihaa waktigeeda markuu baxana wuu baxaa dhamaadka waa iswada mid bilowgaa tuna waktiga la soo galaa tuna ficil salaa kusoo galaa tuna waktiguu la soo galaa tuna ficil salaa buu la soo galaa saas darteed salaada mas'aladaa waxbaad ka faa'iideysaan sunanka rawaatibta ah wuxuu ku soo galaa waktigoodu bificli salaati salaadii inaad samaysa ay raatibka u ahaayeen masalada culimmadu haayay leeyihiin ka dambaysa adaad waxaa laga yaabaa un maqribkii markaad maqribka tukata tii ka dambaysana way soo gashay keliya inaad ka fahanto laakiin macnuhu intaa waa ka qota dheerya waxaa soo gelaya salaadihii haddii la jamciyo maqrib iyo cishaad jamcisay raatibadii cishaha ka dambaysay yadkulu waqtuhaa bificli cishaay ma natiijatu labada talabood markaa dambiso kadib labadii kaatibana waa tukan kartaa ka dambeysay rawaatibtii ka dambeysayna waa tukan kartaa lianna waktigeedu yadkulu bificli salaati waqad facalta salaadiina waa tukantay walidaalika erayada fuqahadu ay cabirayaan eraygu wuxuu leeyahay mararka qaarkood maqse iyo macno fog oo la tooganayuu leeyahay wamaa bacdahaa salaada wixii ka dambeeya o dhan yadkulu waktuhu wuxuu soo galaa bificlihaa salaada inaad samayso sawaaun waktigeedii ku samee ama waxaad ku samaysaa fii wakti gayrihaa oo jamac u samee ama qadaaan u samee xataa waktigeeda hadduu baxo oo dib ka qadayso iyadiina markaa kadib buu waktigeedu soo gelayaa salaadan unbuu daba socdaa waa gaariga rimoolkii ku xirnaa weya meeshuu madaxiisu maro buu rimoolkuna ka daba maraa wey salaada raatibada xaalkeedu sidaa wey saa darteed ha qariibsani aljamcu bayna asalaatayni axkaamteeda marka laga hadlayo in lagu yihahdo labada salaadood marka la jamciyo rawaatibtoodiina waa laga daba tukan karaa fii nafsi lwaqti tii cishaha rawaatibteedii hadda waad u dibdhigan kartaa laakin waktigii xilligaasuu soo galay wayakruju bikuruuji waktihaa waktigeedii cishaha waktigeeda markuu baxayay bixi laakin goor bay soo gashay raatibadii cishaha ka dambeysay ee la jamciyey markaad maqribka la tukatay soo gashay wahaadaa maqsuud weeye culimadu ereyga markay cabirayaan ayb waaqalu witri watrka kan ugu yeelay rakcatun hal ragcada wey wa akmaluhu kan ugu kaamilsanna ixdaa casharata kow iyo toban wey wa salaama naqsan min kuli rakcatayni laba ragcadood oo kastaba wuxuu rabaa inuu ku kala qaado watarka iyo salaatuleilka salaatu leil iyo taraawiix baab buu ka dhigay watarkana qayb gaaruu ka dhigay watar waxaa uu yar hal ragcad nabigaa sheegay alayh salaatu wasalaam intaas xadiidka cumar wuxuu ku yihi salaatu leyli matnaa matnaa faidaa khashiita subxa fasallii waaxidatan tuutiru laka maa qad sallayta hal mid oo watar kaaga dhigta tuko halkaa ragcad in laga dhigi kara watarkii waa la ogolyahay waxa ugu kaamilsanee ugu fiicanna waa kow iyo toban lxadiiثi caaisha maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii غayrihi calىa ixdaa caشharaa rakcatan xadiikaasa wayusalimu min kuli rakcatayni salaatuleyli masnaa masnaa kowdhe caaishoo tilmaantay raba laba ragcadood inuu nabigu u tukan jiray calayh salaatu wasalaam iyadana isugu dar bay yidhaahdeen inahaasoo dhan baa la tusayaa lagu tilmaamayaa inay daliil u tahay axkaamta hadda la sheegay haddaba halkan waxaad ka fahmi kartaa bacda arawaatibi waxaa loo tartiibiyey sunankiisay u kala fadli badnaayeen kuwa jamaacada loo jideeyey rawaatibkiibaa ku xiga watarkaa ku xiga watarku inuu fadli badan yahayna nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam marar badan ku booriyey alwitru xaqun inuu yidhaahdo fain allaha witrun yuxibu lwitra fawtiruu ya ahla qur'aani inuu yihaahdo inuu yidhaahdo watarka haka tegina inahaasoo dhan ba nabigaa tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam waabna alkamaali kamaalka fadliga badan darajada ugu hooseysa halaaun saddex ragcadood oo bisalaamayni laba salaama naqsi yeelatay wey laba atixyaad kala yeelatay oo laba intaad tukatood ka baxday haddana mid keliya aad tukatood kala goysay wey manaa saddexda waa la israacin karaa oo hal atixiyaad waa loo yeeli karaa laba atixiyaadna waa loo yeeli karaa laakin waa salaama naqsi in u dhexeeyo hal atixiyaad in lagu tukan karo nabigaa ka badan hal atixiyaad ku tukaday laba atixiyaad inay day noqoto in la kala qaadana nabigaa ka reebay dadka in salaada watarku maqribka u ekaato walaa tushabihuhaa bilmaqribi maqribkaa ku shabihina maqribka haddii intaan ataxiyaadsanay inagoon ka bixin aan istaagno maqribun bay noqon sooma suuradaasaa la diiday suwarka kalena waa la ogolaaday iqra' fi lulaa wuxuu akriyay sabix isma rabbika alacla wa thaaniyati qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi qul wallahu axadu wlmucawidatayni labada qul acuudu buu ku akriyay hadduu qul wallahu ku gaabsadana way sugan tahay intaa adiladeeda nusuusteedu aad bay u fara badantah waa sugan tahay walahu waxaa xaq u leeyahay waslu halaai saddexdii inuu xiriiriyo walixdaa casharata kow iyo tobankana uu xiriiriyo bitasliimatin hal salaama naqsi saddexdii hal salaama naqsi inaad ku salaama naqsata waa lagu ogolyahay kow iyo tobankii hal tasliima inaad su raacisana waa lagu ogolyahay tani waa farqiga u dhaxeeya faradka iyo naafilada nabigana alayh salaatu slam fi saxaaxi waxaa kaga sugan inuu nabigu tukaday daa cahrata raca alaaa cahrata racatan saddexiyo toban ragcad buu habeenkii tukaday awtara bikamsin shan buu watar ka dhigay laa yajlisu fiihina ilaa fii aakhirihina bishayin mina ilaa fii aakhirihina shanta ragcadood hal atixiyaad buu ku tukaday nabiga ka sugan tahy sal ly slam waxaa kaloo ka sugan nabigu inuu toddoba ku watray iyo sagaal inuu watar ku tukaday markuu toddobada tukanayay lixdii hore ma atexiyaasanin kan lixaad markuu tukaday buu atexiyaadsaday sagaalkana markuu sideed tukaday buu atexiyaadsaday atexiyaad ka horreeyey ahaa haddaba shan haddii la israaciyey inta kalena wax reebaya ma jira wy haddii todo lix la israaciyey ka badan maxaa diidaya sideed baa la israaciyey ka badan wax diidaya ma jiro intaana nabigu suwar ka badan shan buu israaciyey lix buu israaciyey sideed buu israaciyey waxay daliil u tahay in wax badan la israacin karo marka uuna yihi awtiruu bialaain aw bihamsin aw bisabcin markuu yihina halkaa waxaan ka garanay sida kuwan la raacin kara khamsada in saddexdana la raacin karo taa waa suurada koobaad wayajuuzu waxaa banaan bitashahudin hal atixiyaad inuu ku wada tukadana way banaan tahay wa bitashahudayni laba ataxiyaad fi lakiirati suurada dambe iyo walatii qablahaa midii ka horreysayba laba ataxiyaad inuu ku tukadana way banaan tahayo toddoba markaad ku wasrayso inaad lixda fadhiisato ood ataxiyaadsato oo adoon salaada ka bixin aada istaagto oo ragcad toddobaad tukato ood ataxiyaadsato ood ka baxda waa la ogolya nabigaana sameeyey sida xadiida caaisha fi saxiixi muslim waxaa la ka nabiga ka sugan sideedda markuu ataxiyaadsaday inuu istaagay oo tii sagaalaad ku daray oo ataxiyaadsaday markaa kadib salaadii ka baxay hal ataxiyaadna sagaalka iyo tobanka iyo kow iyo tobanka iyo toddobada waa isku raacin kartaa laba ataxiyaadoo inta horena intaa israaciso ragcadda u dambaysana ataxiyaad kala yeelato hal salaama naqsin ay isku yeeshaanna waa la ogol yahay maxaase laga soo reebay wabitashahudayni afdal wuxuu ku leeyahay tii ka horeyso xataa saddexda ahayd iyo tii xiddaa casharka ahayd intaba waad samayn kartaa laakiin nahyigaa salaada maqriba ku shabihina nahyu tanziihi weeye taxriim ma aha bay ku xambaarayaan wabitashahudayni afdal laba ataxiyaad baana hal ataxiyaad ka fadli badan fain zaada calaa tashahudayni laba ataxiyaad duu ka badiyo batalat salaatuhu salaadiis way buraysaa haddaad afar ataxiyaadsato afarta kalena ataxiyaadsato halkiina ataxiyaadsato isku wadaa xidhana salaaddii way buraysaa sababtoo cibaadadu waa tawqiifi suuro laba ataxiyaad ama saddex ataxiyaad ay leedahay oo isku xiranna ma asixin saddex ataxiyaad ma asixin nabiguna ma samaynin man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa radduna isagaa yihi saluu kamaa ra'aytumuni usallina wuu yihi salaatuleyl saddex ataxiyaadlena kama sugnaanin bidco weeye marka kullu bidcatin kullu bidcatin dalaalatun halkaasaan kula maraynaa markaan wax kasoo reereebaynaa anoo taale marka halkaasaan kula maraynaa oon kaala degaynaa walafdalu sida sunada taqdiimuhu watarkii in la hormariyo wey caqiiba sunati lcishaayi sunada cishada gadaasheed durbo watarkii inaad tukataa fiican ilaa an yakuuna lahu qofku inuu leeyahay tahajudun habeenkii inuu salaad usoo kaco habeen saqda dhex salaad uu tukado fal afdalu sida wanaagsan taakhiiruhu waa inuu dib dhigo liyutira si uu u watro bacdahu tahajudka gadaashii walow awtara hadduu watro uma araada tahajudan uu doono sallaa masnaa masnaa labalabuu tukan walaa yuciiduhu soo celin maayo walaa yaxtaaju u baahan maayo ilaa naqdihi inuu ku buriyo birakcatin ragcad qabla tahajudi uu tukanayo wayundabu waxaa sunno ah anlaa yatacamada inuusan uqasdin bacdahu watarka gadaashii salaatan salaadiisan uqasdin wey ragcaddii watarka ahayd iyo salaadihii sunada ahaa waktigay ku haboon tahay ragcaddii watarka ahayd caqiiba sunnat alcishaai baa fiican sida caadiga aalibka ah maxaa looga jeedaa nabigaa yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam hureyre markuu u dardaarmay wuxuu yihi awsaanii khaliilii bitalaatin nabigu saddex buu i dardaarmay rakcatay duxaa laba ragcadood oo sunada ah oo barqadii la tukado wa sawmu alaaati ayaamin min kuli shahrin bil kastaba saddex maalmood inaan soomo wa nawmin calaa witrin inaan watr ku seexdo riwaayadka qaarkood waxay ahaayeen wa an utira qabla an anaama mar kalena waxaa riwaayo kale ku soo aroortay nabiga abubakar iyo cumar buu weydiiyey goormaad watarka tukataan abubakr wuxuu yihi anigu iyo cumar aada uma xasuusan midkood wuxuu yihi intaanan seexan baan sii tukadaa ka kalena wuxuu yihi markaan soo kacaan tukadaa midna wuxuu yihi akhada bilxasbi go-aanka adag buu qaatay midna wuxuu yihi bilquwati go-aan adag go-aan culus buu qaatay ninkani waxaa weeye lacalla hurdo kula tagtay wey hurdaa kula tegi kartay hadday hurdo kula tagtana watarki wuu ku dhaafi intuu ku dhaafi lahaa ixtiyaadka iska sii tuko nina kalsooni naftiisa hadduu ku kalsoon yahay gadaal inuu ka tukadaa fiican wey saa darteed qofkii maadaama haddaad seexato naftaadu gacanta rabbi ay ku jirto oo lagaa qaadayo allahu yatawafa lanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha aada tahay gooraad toosi doontana aadan hubin marar badanna intaad ku talagasho wakti intaad toosa ay kula tegayso shaydaankuna intuu xarga kagu xidho uu leeyahay calayka laylun awiilun farqud ku dhihi doono fatiif wakti baa laaban weli lama gaarin kudhihi doono intay kaa tegi lahayd meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha cabsi ku daa ixtiyaadku inaad intaad soo jeeda tukato ku jiraan caqiiba sunat alcishaai inta la soo jeeda maxay fuqahadeenu udhihi waayeen waxay udhihi waayeen sunada salaada intaad cagta ku hayso israacinteedaa fiican haddaad hadhow tagtood hawl iyo ilmo iyo guri iyo reer iyo dhex gasho hawlo badan baa kugu soo fakan haddiiba nin guriga markaad tagto cashadoo miiska saaran aad tagto waxay kugu noqon horta laa salaata bixadrati acaami maa casheysa wey cashadii waa la casheeye waa lagu sheekeeyey marka wax yar la sheekeeyey waxaad u baahan xaaje gudasho carabtuna waxay yidhahdaan cuntada cusub markaad cunto tii hore inay baxday u baahan markaasay maalkudhig bay qabsadaan waxay yihahdeen ida jaa اjadiidu qaala lilqadiimi ukruj min daari maa laka makaanu cindi meesha anaa yeeshay iga bax bu leey meel aad sugta kuma haya caawa marka waysadii way kaa jabay bay yihahdeen waysadii hadday kaa jabto inaad weysaysato shaydaanku way ku waswaasin sheekada ilmaha iyo caruurta iyo ilmaha ooyay iyo waxbaa ka noqda iyo baashaalkiina uu kugu halmaantiin hadhowna sidaa inaad gogol iyo reer iyo guri ku tagtaan laga yaabaa qalaf saasaad ku seexatay marka maxaa fiican haddaad waysana qabtaa salaadiina aada tukatay inaa hadda israacisaa kuu fiican bay yihahdeen saasay u yahay caqiiba sunat alcishaai ixtiyaadkii iyo axwadkii baa la daba socdaa ilaa an yakuuna lahu tahajudun nin habeenkii soo toosoo salaad tukaday salaatuleel tukaday inuu yahay maahane faafdalu sida fadliga badan takiiruhu nidub dhiga weye liyutira bacdahu gadaashi inuu watro taasna waxaa loo daliishaday laba labadaba mid waa xadiid ibni cumar oo wuxuu yihi salaatuleyli matna matna faidaa khashiya axadukum subxa sallaa rakcatan waaxidatan tuutiru lahu maa qad sallaa halka waxaa laga tilmaamay subaxa markuu ka cabsado subax markuu ka cabsado buu watraya waa nin xilli dambe gaaray sowma xadiis jaabirna wuxuu leeyahay nabig ala salaam ninkii ka baqa inuusan aakhirulayl soo toosin falyutir awalahu awelkiisaa watr waman طamica an yaquuma aakhirahu falyutir aakhirahu aakhira leyl ninkii rajo ka qaba inuu soo kacayana aakhiruleylka watrkaa tukado faina salaata aakhira leyli mashhuudatun maxduuraة wadalika afdal saasaana fadli badan maxduuraة waxaa la tilmaamayaa aayaddii qur-aanka ahayd aayad quraan ahayd ina qur'aana اfajri kaana mashhuuda xilligaas aakhiruleylka saacadaha u dambeeya faidaa khashiya axadikum subxa la yihi waa xilligay malaa'igtiisa soo gaarayso yatacaaqabuun ahayd wey bay qayb ka soo gaari kartaa saa inay fadli badan tahay nabigaa sheegay sal sl ninkii kari karaa walow awtara haddii iska watraa waloleilki uma araada uu doono tahajudan salaada habeenkii inuu tukado waad soo kacdo ilaahay baa kuu fududeeyey sallaa matnaa matnaa laba labaad iska tukan walaa yuciidu uu soona celin maayo waayo nabiga xadiidkii talq ibna caliyin ku yihi laa witraani fii laylatin habeen laba jeer watar lama tukan karo waa midka koobaad midda labaad nabigayba ka sugantahay calayhi salaatu wasalaam intuu watar tukaday kadibna inuu laba ragcadood isagoo fadhiya tukaday fi saxiixi muslim min xadiidi caaisha haddaba watarkii kadib buu nabigu laba ragcadood tukaday sida aalibka ase ku dadaal inuu watar ugu dambeeyo walaa yaxtaaju ilaa naqdihi biragcatin qabla tahajudina uma baahno nabigaaba reebay taa sal l wayandabu waxaa sunnaa marka anlaa yatacamada inuusan u qasin bacdahu watarka kadib salaatan inaadan caado joogto ah ka dhiganin oo ku talagasha mar kasta baa fiican way xadiidka ibn cumar baa nabigu wuxuu yihi saxeenka ahaa ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran salaadiina habeenkii tan ugu dambaysa watar ka dhiga marka marmar inay kugu dhacda la garay inaad mar kasta u qasada haddaba waa khilaafku amri nabiy sal ly slam amarka nabiga khilaafkiisana uqasadana ma fiicno intaana salaat witri baynu kaga baxaynaa salaat taraawiix oo atarkan dhinac kala xiriirta salaatu leilna ah baynu ugudbaynaa wayundabu taraawiixu taraawiixdii baa sunnaa wahiya kula laylatin habeen kasta oo min ramadaana kamida weeye cishruuna ragcatan labaatan ragcadoodoo fi ljamaacati lagu tukanayo wayusalimu wuu salaamo naqsadaa min kuli ragcatayni laba ragcadood oo kastaba falow sallaa arbacan hadduu tukada bitasliimatin hal salaama nafsi lam tasix asixi mayso halkan wuxuu ka hadlayaa saddex watar buu u daayey meeshuu saddex iyo labaatan ku dhihi lahaa saddex watar buu u reebayo wayutiru bacdaha jamaacatan saddexdaasuu watarka u daayay ama hal ragcada habeenka taraawiixda in la tukado ramadaanka inay sunno tahay ko inay jamaaco lagu tukado laba inay sakow iyo labaatan tahay saddex in laba ragcadood oo kasta la salaamo naqsado afar mas'ale iyo xukum wey in salaatuleilka iyo taraawiixda salaadaa in lagu dadaalo ramadaanka dheeraad ay tahay oy fadli gaara leedahay laba labadaba waa loo daliishaday mid weeye nabig ala sl uxu uhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbihi waa saxiixayn xadiidka abi hurayra ninkii ramadaanka u istaaga salaad oo salaad badan tukada dembigiisa koo ilaahay dartiina u tukada dan kale kama laha ufira lahu maa taqadama min dambihi dembi hore o dhan baa loo dhaafay horta habeenkaa in lagu dadaalo waa la istusay sowma jamaaca in lagu tukado iyo dadaalkii oo wada socdana nabigu alayh salaatu wasalaam xadiidka caaisha waxay sheegtay habeen buu meel ku itikaafsan ku tukaday meel masaaj kamid a waa la arkay saxaabadii oo koox baa ku daba tukatay waagii baa beriyey warkii baa la isla maray xalay waxaa dhacay nabiguna tukanaya rag la tukadeen habeenkii dambaa lasoo batay wuu tukiyey warkiibaa sii fiday habeenkii saddexaad baa laga sii batay intii kale nabigu waa tukiyey riwaayadka qaarkood ay sheegayaan habeenkii afraad masaajidkaaba dadka qaadi waayey wuu arkay gurigiisuu iska galay habeenkii oo dhan baa la hoganayay oo saf lagu jiray intaa lagu hayay qaar nabiga albaabkiisa waxooga dhagxan lagu tuurtuuri ba qawl laga sii bal inuu soo baxo qaar xadiiaan asixinna cidiyahan ku garacnay dhaheeno fi quracu bilabsaari iyo cidiyahan ku garacna dhaqdhaqdhaq baan ka siinayna waagu markuu beryey bu wuxuu yihi wasalaad wax tukiyey xalay waxaad samaynayseen igama qarsoonayn waxaanse idinku soo bixi waayey in laydinku waajibiyaan ka baqay idina aad kari waydaan ee guryahiina ku tukada nimanyo nabigu alay sl slaam intaasoo habeen buu jamaaco ku tukinayey inay sidaa loo tukadana kama xumayn laakiin wuxuu uga baqay culayska in lagu waajibiyaa in haddaba lagu dadaalo oo gaar loo tukado oo jamaaca lagu tukado nabiga bay ka sugnaatay waad aragtaa sal alay aslam ciladuu u diidayna zaalat bimawtihi markuu dhintay bay suushay markuu dhintay waay dambe waajibiyaa soo degi walidaalika cumarna waa kii jamciyey jamcan laa khilaafa fiihi jamaacadiina horta halkaa ku dhame cishruuna ragcatan zaaid watarkii hal ka dhig ama saddex ka dhigeen xaggee laga keenay iyada min ficli cumara wey cumar dadka markuu jamciyey asaxu riwaayatayni calaa ixdaa wa cishriina ragcatan asaxu riwaayatayni can cumara radia allahu canhu ardaahu calaa ixdaa wa cishriina ragcatan wey tarjiixa sheekh naasirna wahmu minhu wey waa wahmiyey markuu ixdaa cashara ragcatan riwaayadaa uu rajaxayo maa huwa ilaa wahmu minhu haddii riwaayaadka akarkooda la eego akaru riwaayaati daa وiشhriن رacata an cmar رadi aلlahu anه arضa amaa cilada sheekh naصir laba ciluu ku cileeyey oo ku tarjiixiyey ama saddexa iraahdo daa caشharata ragcatanta mid wuxuu yihi msaaib ibnu yaziid baa qisada horta laga warinaya moxamed ibnu yusuf riwaayadiisaa raajixa arjaxu min riwaayati yaziid ibnu khusayfa mar wuxuu yihi labadooda xaafid ibnu xajar markuu tarjamada u sameeyey yaziidna iqatun buu yihi kanna iqatun iqatun baa la yihi kanaa ka raajixsan marka ko mar wuxuu yihi moxamed ibni saib saib ibn yaziid iyo maxamed yuusuf qaraabay ahaayeen qaraabtinimaduu kaga xogogaalsan yahay waa laba marna wuxuu yihi xadiidkii caaisha maa kaana yaziidu baa macnahaan xoogeynaya waxa ugu xoog baan intaa wey walaysa bishayin kulluh amaa qaraabtinimada yaziid ibnu khusayfa iyo saa ibn yaziidna waa qaraabo waana abtigi hadday qaraabtinimo maxamed ibnu yuusuf ahaayeen kana waa qaraabadii saa ibnu yaziid walaashii baa yaziid dhashay yaziid ibnu khusayfana dhashay oo taa tarjiix ma noqon karto labadaba waa qoyskii mas'alada ah iqatun baa kan la yihi kana iqatun iqatun waa qowlu bacdi ahli lcilmi bal aimada intooda badan tawsiiqa ay u laalaabeen yaziid baa ka badan intay tawsiiqiyeen maxamed ibn yuusuf ilaa marka saa darteed qowl nin culamaa labadooda tarjiixiyey akarka culamadu yaziid baa arjaxu cindahum min maxamed ibn yuusuf marka haddii nin kan la qaato jamaaco kale oo kan tawsiiqa tarjiixisayna waa yaalaan marka saa in lagu tarjiixiyana laysa bishayin wej kale qaarkood sheegeen baa jiro yaziid bnu khusayfa waa la isku khilaafay ikhtilaafka calaa maxamed ibnu yuusuf baa ka badan ikhtilaafka calaa yaziid ibni khusayf waxaa dheer mutaabacaadka faraha badan ee yaziid ibnu khusayfa uu leeyahay maxamed ibn yuusuf ma laha tiis ixda casharada culamada qaarun baa muraaceeyayo fii bacdi alxaalaati bay ku fasireen haddii wax la tarjiixinayo yaziid ibn khusayf raisaa ka raajixsan ama mutaabacaadka iyo shawaahiday leedahay badnideeda ha noqoto ama bidaatihim labada shaksiba haddii loo noqdo ha noqoto waxaad ifraadin akridaan kitaabkan la yidhaha almadad fi raddi calaa man xadada salaata alayli bicadad kitaab dhan baa laga qoray oo tarjiixee sheekhu uu sheegay siday qawaacid badan u khilaafsan tahay ama xadiidka caaisha wejhu tarjiix ma noqon karo masalada laga hadlayo cumar muxuu sameeyey wey nabigu muxuu sameeyey maaha caaisha waxay ka hadashayna nabigu siduu sameeyey wey akarka riwaayaadka imaam bayhaqina akarka uruqda waa keenay fi sunanihi daaraqutnina aarka uruqda waa keenay musanafaadkuna waa sheegeen masalada cumar haddii laga hadlayo masalada cumar ixdaa wa cishriina xoog badan aslanna masalada salaatuleilka iyo taramadaanka cadad in loo yeelaayo maa huwa ilaa wahmu waa min alawhaami awhaamta mutaakhiriinta wey bal istabata alijmaacu inayn cadad lahayn ijmaacu ummati incaqada inayn cadad lahayn walidaalika cilmiga maamalik iyo madiine waxay ka tukan jireen hamsan wa alaaiina ragcatan maaligay tukan jireen maka arbaciin waxoogay baa laga tukan jiray dadka qaarkii cishriin bay tukan jireen qaar xidaa cashar bay qolo walba wixii la qumalaaday tukan jireen salaatu layli masna masna fa khashiya axadukum cadad looma yeelin wax nas cadad ku xadeeyeyna ma laha walidaalika min shaadi lqawli weeye salaatu lailku cadad iyo ixdaa cashar lama dhaafin kartaa casharku afdaliya hadduu qofku yidhaahdo intaanadee ka sugan baa afdala hadduu yidhahdana waa masala laakiin qawaahirta nusuuska iyo fahamka salafku iyo ijmaacoodu waa inaan cadal lahayn saa darteed annagu waxaan rabna aan doorano qawlkaan rabnana aan ku camalfalno laakiin farqi baa udhaxeeya inaad adigu mid ikhtiyaar naftaada iyo camalkaaga u doorato afdaltiiso iyo kuwii kale inaad xajrisood taxriimisood banciso wixii jawaaskiisa salafulumma ku ijmaaceen waa laba kala masalo wey saa darteed dadka ciddii labaatan tukan ciddii soddon tukan ciddii konton iyo boqol tukan baabku maftuux waa furan yahay wey ninkii qiraa'ada dheeraynee rakacaadka yaraynaya iyo ciddii qiraa'ada gaabinaysa ee rakacaadka badinaysa intaba salafkii bay ka sugan tahay ridwaan calayhim jamic walaa yucrafu can axadin min asalafi cadadka lama dhaafin karo walaa waaxid lagama yaqaan saas darteed waa iska aqwaal mutaakhiriin iyo ijtihaadaad mutaakhiriino laa tumaashi ijmaac salafi ridwaan llahi calayhim jamiica marka cishuha ragcatan cumar iyo keyrkii bay ka sugan tahay wa yusalimu min kuli ragcataynina waa sababtii taraawiixda lagu magacaabayo salaatuleyli masnaa masnaana way soo geli taraawiixna waxaa loogu magacaabay min atarwiixati nasasho wey laba ragcadood markay tukadaanba way nasan jireen ubay ibni kacb iyo tamiim idaari iyo markay raggaa tukin jireen de salaadaha intee lagu akrin jiray innaga maogtahay rubuc baan akrinaa salaadaha juz baa lagu akrin jiray ragcaddii markii laba ragcadood ama ragcad juz laba ragcadood juz loo qaybiyo cabaar baa dadka loo kaalin jiray iska naftaan lugahay tuutuujisanayaanoo lugahay fidsanayaano ninkii dhabarku yar xanuunaa yar jijimicsano marka waxoogay yar nastaan baa la istaagaya innaga laakiin asalaamu calaykum taa tira dadkii baa sii istaag waayo qiraada ugaabisay buka haddaad u yar dheerayn lahayd nasashada yar macaansan lahaayeen taraawiixi macnaheedii baan gaari lahayd qiraa'ada gaabi oo boobsi tadabur male duca male wax walba dabaka eli weeye cagta markaad u saarta sheelaraha ku dhufataa iyo bareegaba ha qabanin saa darteed isagoon inaba yar daalin bay laba ragcao hore dhamaatay marka waa yuu sii istaagaa marka dadka mararka qaarkood hala yar daaliyo si loo yar nasabo sunadii taraawiix loogu bixiye lafteeda loo dabaqo falow salla arbacan bitasliimatin lam tasix wuxuu ku leeya waayo hadyigii salafka lagama hayo bidac bay noqon fa huwa raddun tii baa markaa lagula tiigsani wa yutiru bacdahaa jamaacatan si wada siray u watrayaano ubay ibni kacbiya markay dadka tukin jireen iyagaa watarkana tukin jiray salafkii qaarkood mararka qaarkood mar waliba maaha ilaa liman yatahajadu qofkii tahajud dambe inuu tukada rabo maahane fa watarkiisa uu dib dhiganayaa wuuna isaga baxaya jamaacada hadduu rabo oo salaada la dib dhigaaye ijcalu akhira salaatikum bileyli watran iyaan soo marray u ka mid noqon wayaqnutu wuu qunuudaa fi ragcadda ugu dambaysa fi nisfi alakhiri nuska dambe biqunuuti subxi subaxa qunuudkiisii oo kale uu ku qunuudaa ragca watarka ragcadda u dambaysa waa la qunuudayaa waxaana la qunuudayaa nisfu thani min ramadaan amaa in la qunuuday in badan oo hadyiga salafka ka sugan tahay imaam ibnu qudaama raxmat ullaahi aleyh isagoo muqnihiisa wuxuu leeyahay laa naclamu khilaafan bayna ahli lcilm laba isku diidanoon ognahayba ma jiro salafkuna saasay u watri jireen waana qunuudi jireen qunuudka la qunuudayo laakiin inta ugu badan ee salafu lumma ka sugan waa nisfu haaniga weeye nuska labaad weeye inta ugu badanee sugan ramadaanka o dhan in la qunuudo aalibka hadyu salafi maaha ridwaan ullahi calayhim jamiican ducadii xasan cad laga wariyey allahuma ahdinii fi man hadayta markaad dhamaysana uma yaziidu wuxuu ku dari allahuma inaa nastaciinuka ila akhirihi wanastakfiruka wanastahdiika wanu'minu bika wanatawakalu calayk wanusnii calayka alkhayra kulah nashkuruka walaa nakfuruka ilaa akhirka ducada dheer ducadaana can cumar bay ka asaxday ridwaan llaahi alayhim jamiica waa min ducaai cumar iyadoo marfuucaana waa la wariyey laakiin waa xadiid mursal oo khaalid ibn abi cimraan baa nabiga ka wariyay oo taabici ah walidaalika bayhaqi markuu riwaayada khaalid ibn abi cimraan soo saaray wuxuu leeyahy wahaadaa mursalun nabiga mursalkuna waa min aqsaami daciif laakiin waxay ka sugan tahay calaa sharti صaxiixina weeye min qawli cumara radia allahu canhu ardaah duruq badan laga wariyey bayhaqiyo baa duruqdii isa ururiyey iyo imaamu tabari fii tahriib aathaari ridwaan ullahi calayhim jamiican shekhnaaskana irwaha iyo qiyaamu leilka iyo waa ku tasiixiyey waxaa inoo soo haray waktiga watarka wa waqt lwatri watri watrika waktigiisa iyo wataraawiixi maa bayna salaati alcishaayi salaada cishaha laga bilaabo wa طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa laga gaaro wey cishaha markaad tukato ilaa fajarka laga gaaro baa watarka iyo taraawiixda iyo salaatuleilka intaasaa la tukadaa waana xadiid saxiixeynka ku yaallo caaisho laga wariyayo rasuulka alayh salaam wuxuu tukan jiray bay leedahay maa bayna an yafruga min salaati lcishaai ila lfajri ixdaa cashata rakcatan fajarka laga gaaray iyo cishaha markuu ka baxay inta udhaxaysa kob iyo toban ragcadood buu tukan jiray wakaa waktigeeduna intaa weeye salaadii watarkii iyo rawaatibtii baynu halkaa kaga baxnay halkaas caawa ku daynayna wallahu aclam wsala allahu wasalam ala muxamadi waala alihi wasaxbi wasalam